meel cidlaha ka hesho iyo inaad qof bini aadama meel cidlaha ka hesho gaar ahaan ilmo yar aad meel ka hesho labadaban insha allahu tacaala cashirkeenna caaway ku jiri doonaan axkaamtoodu haddaba luqado waxaa la yidhaahdaa bay leeyihiin maal lumay qofkii lahaana ka lumay oo cid kale ay soo qaaday oy heshay baa la yidhaahdaa saa darteed wuxuu yidhi waidaa wajada haddii uu qofku helo luqatatan baadi meel taalla haddii uu helo fii mawaatin meel cidla-ana wuu ka helee guri dadeed iyo xafiis dadeed ma taal meel xaq mushtara oo dadka ka dhaxaysa ay taallo aw ariiqin ama wadadiiyo jidkii la wada marayay buu ka helay falahu wuxuu leeyahay qofku akhduhaa inuu qaado aw tarkuhaa amuu isaga tago wa akhduhaa inuu qaadaa awlaa ka habboon min tarkihaa ka tegitaankeeda in kaana waa haddii uu yahay calaa hiqatin kalsoonaan min alqiyaami bihaa xaqeedii inuu fulinayo hadduu isku kalsoon yahay oo is-aaminsan yahay halkan mualifku wuxuu kaga hadlay xukunka baadida qaaditaankeeda haddaba luqadada iyo bannaanka midda taalla qaaditaankeedu wuxuu leeyahay inaad qaadaa fiican bisharti alamaanati inaad aamin tahay baa sharti ah laakiin waad isaga tegi kartaayoo haddii aadan qaadin oo intaad indhaha ka fiirisa aada iska dhaafto dembi ma aha baadida xoolaha arrintaa xukumka mualifku uu sheegay waa madhabka fuqahada shaaficiyadu sida ay qabaan laakiin fuqahada shaaficiyadu marka la qaadayo waxay u qaybiyaan laba qaybood qasadka iyo ujeeddada aada baadidan u qaadayso buu xukumkeeda sharcigaa ku xiran yahay waxaa kaloo xukunku uu ku xiran yahay nooca baadidu ay tahay waxaa kaloo saamayn ku leh waxaan baadideed helaysa inta uu leegyahay haddii baadidu xoolo lumay aad qaadayso ujeeddadaadu waa haddii ay tahay xoolahan meesha yaa la qaado laakiin aanay kugu jirin ciddii lahayd dayday eaba xoolo baadi aad me cidlaha ka heshay ee qaado hareeraha intaad iska fiiriso hoosta jeebka gasho hadday arrintu tahay waxaana maal manfacale uu yahay xaaraan weeye qaaditaankaas waayo baadi aad qaaday oo xukumkiiiyo waajibkeedii aada fulinaysa meehee waa nin xoolahan ay u haadeen oo meel cidla-ah ka helayo isagu inuu booban rabo xukunkiibaad qaadanaysaa saa darteed qasadka koobaadi waa inay ujeeddadaadu tahay xoolahan balbadbaadi ciddii lahayd in la helaa laga yaabaayood ku sinte arintaa waxaa loo deliishadaa xadiid imaam muslim wariyo zayd ibni khaalid radi allahu canhu ardaa nabigu sala allahu calayhi wasalam uu leeyahay man aawaa daallatan fa huwa daallun maa lam yucarifaa ninkii baadi soo qaada isaga laftiisaa nin baadiyeysana haddii inuu yaboohiye ama yaahdiyo ama dadkii lahaa raarraadiyo auna ku tala gashanayn baadidaasi ama maalkala ha noqoto ama xoolo nool ha noqoto taa macnaheedu waxaa weeye xoolahan dad bay ka lumeen waxaa laga yaabaa iyagii inay soo maraan ama qof kaloo aamin oo gaarsiin lahaa uu soo maro haddiiba intaad soo marto markaad maraysa dad maraya meesha lugta aad yaraha saarto inta la dhaafayo markii lagu dhaafana hoos intaad u qaadataa hoosta gasha tahay te nin waxadaya inaad tahay adiguba souma aragti haddaad baxreeraha fiirfiirisa markaad qaadaysood hoosta gashatana haddii aadan wax samaynaynin heelahdan wax ku jira habeenkii loo tumaabaa la yii baa layidhi haddaan wax ku jirin dan kale lalahayn ooma xun lagu dhex qarinaynin maalintii maalatumo maxaa habeenkii uun mugdiga loola egtaa haddii aadan wax qaldaynin oodan xumo samaynaynin maxaa heelaha u fiirfiirisay oo in lagu arka uga yaab maalka muslimkii haddii qof muslima helo inuu maalkii xifdiyo asalkuu noqdo qofkii lahaa in la gaarsiiyo taasa asala haddii aadan rabin inaad yaahdiso ood raadisa dadkii lahaa oo aad naadisa aadan doonaynin xadiidka zayd ibni khaalid baa ku qabsanoo man aawaa daallatan fa huwa daallun maa lam yucarifhaa shardigaa waa kuu xirayoo in kaana calaa iqatin min alqiyaami biha hadduu ku kalsoon yahay xaqeedii iyo inuu marin doono iyo axkaamta lasoo sheegay waxay yidhahdeen waxaa kaloo shardi ah inaad baadidani in loo cabsanayo baa shardi ah markay sunno noqonaysa qaaditaankeeda runtii waxaana qaadaysa waa maal nafta bini aadamka iyo maalkana wax badan bay isku dhodhowaadaan oo damacu waa badan yahay inaad ka baqayso xoolahani qofkii lahaa inay ka lumaan ama waraabiya bahalla cunaan ama cidaan aamin ahayn qaado baa wanaagsan markaasay fiicnaanaysaa qaaditaankeedu asalna waxaa xadiidka nabiga cala sala slam saxeenka lagu wariyey ee nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam geela baadidiisa ka waran markaasuu wuxuu yihi maa laka walahaa geel baadidii adi maxaa faraha kuu geliyey macahaa xidaauhaa kabaheeda way qabtaayoo qodaxidili mayso wa siqaauhaa weelkeedii biyihii iyo taangigii biyahana way wadataayo geelu soddon maalmood buu biyo ka maarmaa taakulu shajara geedahay iska cunaysaa dhirtaana way iska daaqaysaa xataa yaatiyaha rabbuhaa ilaa ninkii lahaa uga yimaado ninkii lahaana geela kama hare wuu soo raad qaadaa raadkeedu isku soo taagan yahay ninkii lahaa dhirtaana way iska daaqdaa biyahana way iska aroortaa sahaydeedii biyahana calooshay ku wadataa kabaheediina way qabtaa xayawaanka yar yarka oo dhanna way iska celisaa ariga baadidiisa ka waran baa layidhi ariga baadidiisa wuxuu yidhi ama adunbaa yeelan ama walaalkaabaa leh ama waraabaa cuni macnaa haddaad ka tagtana waraabaa cuni haddaad qaadana ama ninkii lahaabaa kuugu iman ama wax kugu yimaadaba intaad weydaad ku intifaaci halkaasay culimmadu ku saleeyeen markay kala qaadayaan xayawaanka baadida eed qaadaysa nafleey hadduu yahay ama baadidu wax waxyaabaha yaryarka iyadu iska dhicin karta oo inta lasoo raad qaadi kara qaadaya sugi karta ma tahay geelii bay marka xaalado soo reebeen waxay dhahdeen geelu hadduu meel duura iska daaqayo weeyo xukunkan laakiin hadduu magaalo dul joogo oo tuugtii oo dhanna magaalada ka agdhowdahay oo ninka ugu soo horeeya ay ushuu horey ugu dhufanayo ama qalanayo ama gadanayo taa haddaad uga baqayso waad qaadi kartaa si aad ugu xafido qofkii lahaa asalku waa maalka inaad xafido wey saa darteed labadaa sharti haddii la helo baahida qaaditaankeedu way wanaagsanaanaysaa kadib waidaa akhadahaa hadduu qaado wajaba calayhi waxaa waajib ku ah an yacrifa inuu garto oo aqoonsado sitata ashyaaa lix shay oo ka a waxa uu sidan leeyahay mualifku raxima allahu tacaala waxaynu leenahay sida saxiixa baadidu waa saddex qaybood maalka ah waxaan maal manfaco weyn galaba aan ahayn ninuu ka dhacay oo ka lumayna aanu daydayayninba kaas isaga yahdin iyo naadin uma baahna marka gacantaada uu soo galaba adigaa iska leh oo hore isaga qaadan hadda halkaa haddaad ka baxday shan shilin baad meesha dariiqaa ku aragtay shan shilin nimay ka dhacdo hadhow jeebkiisa ka waayay curfigeenna dayday maayo oo xoolo uu nin daydayo oo uu xogay xataa uu ka yarahaa walwala ma aha asalkeeduna waxaa uu daliilaba yidhahdaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo maray timir meel taalla wadada taalla markaasuu lowlaa annahaa min asadaqati la akaltuha haddaynan sadaqa inay noqoto ka baqayni waan iska cuni lahaa hal xaboo timira haddaba ninunbay ka dhacday cidi kas isagama tuurin ninkay ka dhacday hal timirihi hadhow xaba timira cididayday mayso waxa sidaasoo kaleeto xaqiirka ah naadana uma baahna sidee weekaana uma baahna markaad sidaa u aragto iska sii qaado adoo beeraha laga soo galbaday oo waddadaad soo socotaad hal tufaaxoo dhacay baad aragtay ama hal camboo waddada kaga sii dhacay baad aragtay ama beeralaydii xabad yaanyo iyo xabad basanoo meel taallaad aragtay kuwaasoo kale lama naadiyo waxa saa u yaryar ciddii lahaydna dayday mayso in la tabana maba badnaba haddaan laba tabi karin in badan baan la tabaynin ninkii taba ee waaye arki waayana uusan waxba uusan raadinaynin taasi waa nooca koobaad nooca labaadi waa waxaan maal badanna ahayn lagana yaabo saacad iyo maalin inuu yar xanuujiya ninkii lahaa xooga yaryar kaa weeye kaana sida saxiixa ay jamaahiirtu qaabaan saddex maalmood iyo agagaarkooda baa la naadinayaa saddexda riwaayaadka xadiday waa dacaafa daciifa weeye hadba inta la leeyahay waxaan qofkii lahaa amuu raaraadinayaa maalin iyo laba iyo saddex iyo afar baa la leeyahay war ayuu wax ka lumay wixii ka dambeeyana ninkii lahaa kabaquusayoo berri xataayo wax ka lumay hadduu maqlo dan ka geli maayo kuwaasina waqti dheer uma baahna xoolaha uu ninkii lahaa muddo raadinayo xoolaha weeye xoolaha laleeyahay lixdan arimood aqoonso wicaaha weelka ay ku jiraan hadday xoolo weel ku jira yihiin oo wicaheeda weelka ay ku jirtaay baa lagaa rabaa wa cifaasahaa waa isla weelkeeda wicaa iyo cifaas labadaba weelasheedaa la yidhaahdaa wa wikaaha xarigeeda hadday wax ku xirxiran tahayna ama quful yahay ama xarig yahay waxay ku xiran tahayna isagana si fiican baad u fiirin wa jinsahaa jinsigeediiya nooca ay tahay alaabtani ma dharbaa ma lacagbaa ma dahabbaa maxay tahay alaabtani noocay tahay hadday lacag tahay lacagtu waa noocee ma waraaqaa ma shilimaadbaa iyadana si fiican baad u fiirin wa cadadahaa tiradeeda waa imisa oo wasnaha inta kiilo ay tahay hadduu wax la miisaamo yahay intaba inaad aqoonsataa lagaa rabaayo labada intaa tilmaamaha waxaa isku ururiyey xadiiu ubay bni kacab iyo xadiidu zayd bni khaalidin iljuhaniyi radia allahu canhuma wa oo labadaba sixaaxa ku yaalaan intaa nabigu gara uu leeyahay aqoonso waxaa looga jeedaa hadhow markaad daydayaysa dadkii lahaa ninbaa tilmaaman doona dee tilmaantiiba haddaadan garanaynin seed ku ogaan alaabtiina ma wadi kartid oo meel walba lama istaagi kartid waxaad leedahay war alaabiyay ka luntay saaca waxbaad ka tilmaantay nin baa ku yidhi ana iga luntay waxaad odhanaysaa hadhow saay u akayd waa inuu kuu tilmaamaa haddii aadan tilmaanteedii garanayninba dee tilmaanta uu qofku sheeganaya waxba ka faa'iidi maysa waa tilmaamihii garanayso qofkii sheegtay alaabtaasaa iga luntay bal tilmaanaad tidhaahdo markuu tilmaamo inuu tilmaantii helay iyo in kale waa inaad garanayso cumuuman waxay yidhaahdaan waxyaabaha alaabta lagu tilmaami karoo dhan ee tilmaantuna ay ku kala soocmaysa qofkan waxaan inuu qof ogyaho garanaya iyo qof aan garanaynin baa lagaa rabaa xoolo nool hadduu yahay neefku ma geelbaa ma ariba ma loba ari hadduu yahay ma ari cad baa mise idihii weeye da'dee weeye midabkee buu leeyahay calaamadan wuxuu leeyahay sumad lugaha iyo dhagaha iyo caloosha iyo simaha maxaa kaga yaala astaamihii iyo sumadihii xoolaha lagu kala dhiganayay intaba aad garanaysa wey oo markaad tuulada iyo daabiyada timaado ayuu neef geela ka lumay aniga iga lumay intee seebweeka da-dee buu ahaa sumad nooceea buu lahaa inaad waraysato wey si aad u kala ogaato qofka iska baadibaaba la sheegay marka la yidhaahdo inuu baadidaa iska qaata rabi iyo ninka baadi ka maqan tahay intaba inaad aqoonsato wey wayaxfaduhaa uu xifdinayaa fii xirzi milihaa iyadoo kale meesha lagu xifdiyana waad ku ilaalinaysaa alaabtii inaad xoolihii xifdisa wey maalkii hadday xoola nool ahaayeenna xoolaha nool sidii loo ilaalin jiraad u ilaalin habeen iyo maalin daaqsin iyo galbashaba hadday xooluhu lacag iyo wax ahaayeenna halka lacagaha lagu xifdiya aad ku xifdin hadday alaab kala ahayd meesha alaabtaada aad ku xifdid aad ku xifdin meel ay ku badbaadaan xoolaha inaad dhigto waye waayo markaad qaadee laga soo bilaabo waa ammaano gacantaada ku jirta ilaa ama ninkii lahaa ay uga noqoto ama si sharci adiga ay kuugu soo wareegto uma idaa araada hadduu doono tamallukahaa inuu yeesho oo xoolahan inuu dadka ilaahaa raadiyaa laga doonayaa markaa carafahaa sanatan sanad buu yaboohinayaa marka uu leeyahay hadalkan waxaynu kala qaadaynaa baadida laba qaybood luqatatu lxaram xaramka baadida laga helo iyo inta kale dunida baadidii laga hela laba xukun bay kala leeyihiin luqatatu lxaram waana madhabka aimada shaaficiyada nusuustuna tilmaantaye cimrigaaga intaad nooshahay lama milkin karo xaramka abalaarta laga heliya baadida sina looma milkiyo saa darteed adigu waxaa kuu fiican hadda meelo ammaanaadka lagu xareeyaa jire inaad iska geysaa kuu raba waktigan aan joogno laakiin toban sana haddaad hayso baadi aad xaramka ka soo qaaday milkii kari maysid boqol sana haddaad yabweysood naadiso baadida inta kale haddii aad sanad naadiso sanad haddaad waryaa ahay waryay ka luntay haddaad dhahdo wax sheegtana aada weydo fain jaaa saaxibuhu hadduu yimaadana isagaa qaadan wailaa fahiya maarullaahi yu'tiihi man yashaa waxoola ilaahay oo cidduu doonuu siiyaaye waa deeq ilaahay iska qaado laakiin maalintii ninkii lahaa soo baxa unbaa dandhabi faidaa arsuma idaa araada hadduu doono tamallukahaa inuu yeesho carafahaa sanatan sanad buu naadinayaa oo yaboohinayaayo waryay ka luntay leeyahay calaa abwaabi ilmasaajidi masaajidda ah, irdahoodu ka istaagi ilan masaajidka gudihiisa lama ogola baadi in laga naadiyo hadda baadidii xoolahaan ku jirnaa ta bini aadamka ma laga naadin karaa waan baabulaqiid haddaan gaarna inshaa allahu tacaala iyo xasuusiya ama habeen dambe kusoo dara hadii la yidhaahdo haddaba baadidii masaajid gudihii ninkii ka naadiya nabigaa wuxuu yidhi waxaad ku dhahdaan calayhi salaatu wasalaam laa raddaha allaahu calayk ilaahay kuma soo celiyo kuma siiyo baadidaa alla kuma tuso maxaa yeelay fa ina almasaajida lam tubna lihaada meel baadi laga naadiyaa maaha masaajidu abwaabi lmasaajid baa masaajid gudihiisi ma aha banaankaad istaagi waxaana looga jeedaa meelaha tajamuca dadku isugu yimaado baa tegiyood ka naadin wa fi lmawdici aladii iyo goobtii wajadahaa fiihi uu ka helay waase goobta uu ka helay meel la degan yahay hadday tahay haddaad meel iyo dariiq duur cidloo la deganayn aad ka heshay tegitaankeedu wax macnaa samayn maayo inaad meel cidlaa tagto baryay baadii ka luntayae aad ka tiraahdo de marka dambe aleeleha anigaaba isla hadlay inaad dhahdo ninkii gelayaa la jooga gelayaa la jooga ha oran halmaamela anigu baha yiri sideeda inaad noqotay yaad la hadlaysaa dad baa baxdidan inay helaan baa laga yaabaa waa meel dad jooga inaad ka naadiso haddaba wa fi lmowdici goobtii aladii wajadahaa fiihi uu ka helay waa hadday tahay meel ay dad joogaan dadna laga helayo ee alaabtan ka luntay waad ka dhihi fain lam yajid saaxibaha hadduunan helin hadda wasaa'ilkii tajamucaadka ee jiray waa weye xilligaa maahane haddoo kale waxay leeyihiin joornaalladaad ku qori idaacadahana waad ka sheegi alaab sidaayay ka luntay baadi xoolayay ka lumeen ciday lacagi ka luntay lacag kinyaana ay ka luntay ha soo sheegta siday ahayd meelaha boolisadaa la geeyey booliska laftooda hadday aamin yihiin oyna dhacaynin haddii meelo ay jiraan laga naadin kara dadka warkii in la gaadhsiiyo weeye muhimmadu sanad baad naadinaysaa oo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yihi uma carifaa sana sanad naadi fain lam yajid haddaanu helin saaxibahaa ninkii iska lahaa kaana lahu wuxuu xaq u yeelanayaa an yatamallakahaa inuu milkiyo bishardi damaani iyadooy shardi ku xiran tahaya ah, inuu damaanayo halkan mualifku arinta uu sheegay arin sunanka ka mida oo waajibaadka cinda shaaficiyati ka mida buu ka tegey waa haddii aada baadidii hesho markhaati inaad u yeesha ma waajibba ah, mise waa wanaagsan tahay xadiidka daahirkiisu wuxuu tilmaamayaa inay waajib tahay laakiin madhabka shaaficiyadu istixbaab iyo sunna ay ku xambaareen waana xadiidkii ciyaad ibni ximaar ee uu nabigu la alai salaam man wajada luqaatan falyushhid daway cadlin ninkii baadi qaadow laba markhaati u yeel baadidaas walaa yaktum walaa yacbad yuunan baadida qarin markuu naadinayana yuusan ciyaar ciyaariya kaftan ka dhigin ee si dhabaha u naadiyo fain wajada saaxibaha hadduu ninkii lahaa helo falyaruddahaa calayha u celiyo wailaa fahuwa maalullaahi yuutiihi man yasha waa maal ilaahayo ciddii doona siiyo imaam abu daawuud baa sunankiisa ku wariya xadiid saxiixa wey xadiidkaasi wuxuu tilmaamay inaad markhaati geliso waxay ahay culimmadu xikmadda ku jirta waxaa weeye labaad arrimoodba kow aduu naf aadama aad tahay oo ajal leh xoolihii oo gurigaagii iyo dadkaagii iyo hantidaadii ku dhex jira baad dhiman kartaa haddaba waa inay jiraan dad marag iyo markhaati ahoo caddeeya xoolahani inaadan lahayn ee baadi aada haysay tahay midda labaad waxay idhahaan adiga oo noolba naf iyo shaydaan baa isku lamaan beri shaydaanku wuxuu kuu qurxin karaa haddaadan markhaati u yeelin horniga maxaabad ka sheeg sheegi maa iska haysatid laakiin haddaad markhaati u yeesho baabka waswaas badan baa kaa xirmiyo nin haysceebayn waa lagu yeeso dadkii shal markhaatiga u yeelayso maaha beri baa dhihi ninkii baadidaan markhaatiga ka ahayn hoos buu gashaday marka baabka waswaasu shaydaanka inaad iska xirtaa fiican oo laba markhaati u yeeshoo tiraada alaabtan waa baadi waan soo helaya ogaada waxaa waajib ku ah haddii uu xanuun dareemana inuu ka dardaarmo alaabtii oo yidhaahda waxaay waxaa baadi bay ahayde ha laga warqabo waxaa kaloo laga doonayaa ninka ammaanada haddaba haya baadidaa haddii aada isticmaasho ood milkido oo maalin dambe ninkii lahaa soo baxo hadday iyadii joogtana iyadii buu leeyahay hadday iyadii intaad gaday ama aada cuntay ee kugu tagtayna dandhawa xoolihiisii buu kugu leeyahay qof muslima ah. oo xoolihiisa adiga ay gacantaada ku jiraan ama kugu tageen isagiina taagan yahay qof muslimoo xoolihiisa biduuni ridaa nafsihi lama qaadan karo isaga maadaama uusan raalli ka noqoninoo la helay inaad bixiso wey halkan wuxuu yihi haddaba haddii aada weyda ninkii hal masaley culimmadu isku qabteen waa mid la xiriirta alaabtii baad naadisay tilmaanteedana aqoonsaa lagu yidhi nin socdaa ku yimidoo niyo anay alaab iga luntay ku yidhi waxaa tidhi tilmaan uu ku keenay tilmaantii tilmaantii say ahayd buu ugu keenay laba masalaa ka dhalatay horta ma kuu banaan tahay inaad u dhiibto mise inaad maxkamad iyo markhaati keensa tidhaahda wey asalka fuqahadu waxay isku raacsan yihiin haddii adiga aad aaminto tidhaahdo alleelaha ninkani waa ka daacad haddaad ku aaminta ninka markaad eegto waad siin kartaa waxaase kuu bannaan inaad tidhaahda damiinkeen berri hadduu wax ka soo noqdo cid ka fiilaya damiinkaa noqota oo mas-uuliyaddaada qaadata inaad keento wey taasi way bannaan tahay itifaaqan kalsooni darteedna inaad damiin ka qaadata way kuu bannaan tahay haddiise ninkii tilmaantii oo dhan uu keeno adigana aada ku qanci weydo oo tiraada ninkani amuusan lahayn ma qasab bay kugu tahayoo waajib inaad dhiibto haddiise uu ku soo dacweeyo oo qaadiga kuu keeno baahidaydii ninkana ah haya waa tilmaanteediina waan gartay wuuna ii diidan yahay uu ku yidhaahdo qaadigu ma kugu qasbi karaa inaad siiso waxay yidhahdeen haddaynan jirin calaamad iyo astaan muujinaysa ood cudsan karto waxyaaba badan baa keeni kara aan laba tusaala ka sheega marka tusaalayaasha keeni kara ninka tilmaantii baadida inuu sheego oo uusan lahayn tuhunkana keeni karta tilmaanta midda koowaadi waxaa weeye in qofkani xogta uu helay oy ku tuhunsan tahay dal reerkii gudaha ah inay shaqo la qabteen oo waxoogay la soo siiyey tilmaanta dad gudaha ana ay heshiis ka dhaxeeya saad ahoo inoo soo qaado hadhow waxaa isku celceshana qaybsanna tuguna waa iman karaa waxaa labaadoo iman karta ninkani inuu awliyad sheega duula la shaqeeya yahay dad baa jin ku shaqaysta ay uga soo warramaan guryaha dadka waxaa laydiin leeyahay guryaha markaad gelaysaan bisinka qabsada shayaadiinta kuwan u shaqeeya haddaydan bisinka qabani waa idin raaci oo gurigiinay uga soo warrami saas darteed baa markaad soo socoto buu usii sheegay hebel baa soo socda waxaasuu rabaayo waxaasuu wataayo jabka waxaasaa ugu jira kudheh waxaana waa wax la sameeyo caadiya ah. nin kastoo jimanka la shaqaystana wuu yaqaan jinka la shaqaysigiisuna waa xirfad la barto oo kutub laga qoray oo taxdiiruljaani iyo taxdiiru la yidhaahdo wey awliyanimo maaha waxan arrintaa waxay qabsatay xajaaj yunuusuf athaqafi baa waxaa lagu yihi ciidanka waxaa la socda nin wax allaalay waxaad meel dhigata iyo waxaad rag ku wada hadashaan bay idin og markaasuu yii balii keena waa loo keenay wuxuu yii warma saasa ah, waan oghay bu waxay qasoon ma jiro hebel baa is aragteen saasa isdhahdeen halka alaaftaasaa kuu taalla halka alaaftaasaa kuu taalla sug buu kaadi intuu dhagax soo qaaday oo tiriyey hoos ugu foorsaday oo tiriyey oo gacanta ku laaba ii sheeg imise wey markaasuu i waa intaas ama awliyanimo ha sheegtee wax kale ha kuu sheegtee oo tidhaahda ninkan duulal buu la shaqaystaa alaabta isagu inuusan lahaynoo jin usoo warramay baan ka shakisanaya haddaad tidhaahdo waa shaki muctabara wey labadaa midna haddaynay jirin wax astaan iyo calaamad aad ku muujinayso ood uga shakiday ninkan haddaynay jirin tilmaantuu sheegay ma lagugu qasbayaa inaad dhiibto cinda shaaficiyati fuqahada shaaficiyadu maya oo waxay leeyihiin dhowr sababoodba xoolahani waa maal ninkana mudaci weeye wuxuu sheeganayaa isagu inuu leeyahay mudacina waxaa laga rabaa qof wax sheeganaya kitaabu dacaawa walbayinaat abwaabteedaan ugu tegi doonaaye albayinatu cala almudaci markhaati ha keensado tilmaamo la sheegayna markhaati ma aha bay yidhaahdeen waxay idhahdeen saa darteed ninkan xoola hadduu sheeganayo waa inuu markhaati iyo caddayn keensadaa waa lagu xiri karaa midda labaad waxay dhahdeen xoolahan intaad haysa ammaano wey ammaanona waan kuu tilmaamay qasab maaha inaad ku siisa ninkii lahaa ammaanooyinkii haddaad yar kala garan weydo oo miduu kuu tilmaamo oo tilmaantii mid la hesho inuu si kale u arkayo waxbaa dhici karee tan inaad siisa ma waajibba waxay dhaheen maya caddayn iyo markhaati ha keeno labada labadaba inaad dhiibto waajib kuguma ahay shaaficiye qabaan laakiin qowl daciifa wey haddii astaan looga sheekiyoo muctabara aynan jirin daahirka nasku wuxuu sheegayaa inaad siisay inay waajib tahay imaam muslim baa fii saxiixihi min xadiid ubay ibni kacab wuxuu ka wariyey haddii uu ninkii lahaa yimaado haddii uu qofkuu yimaado yukhbiruka kuu sheegaya bicadadihaa wa ibkaa'ihaa wa wicaa'ihaa hadduu qof yimaado tiradeedii weelkeedii xarigeedii tilmaanteedii kuu sheego alaab saasa iga luntay ku yiraahdo nabiga wuxuu yihi faactiha iyaahu si ninkaa xoolaha ku wareeji haddaba sifadii haddaan wax lagu tuhumo jirin daahirka nasku waxaa weeye in lagu siiyo inay waajib tahay madhabkeennu masaladaa daciif weeye waa lagaga xoog badan yahayoo daahirka naskee saxiix muslim way ibni kacb xadiidkiisii ahaa baa xagga kale ka maray maalikiyadii fuqada kale qaar ka mida ay qabaan taasi waa baadidii alaabta la xooray kuma jirto maalka banaanka laga qaaday waa laba qaybood maal daahirkiisu ay tahay qofkii lahaa inuu ka lumay iyo maal daahirkiisuba in la xooray ay tahay hadda guryaha oo kale marka la iska bedelayo alaabtii guriga jidkaa lasoo dhigaa soomaa haddii hadda maanta aad aragto xaafadda agteeda alaab guriga kuraas fadhi iyo sariiro jiifiyo jidka lasoo dhigay ma alaab luntay bay u eg tahay mise alaab dadkii ilaha iska soo saareen bay u eg tahay alaabtaasi ma lumin haddii aad aragto gaari meel cidla intii lagu tuuray meelihii qashinqubyada la geyn jiray ama meelaha gawaarida lagu tuuray intii la geeye laysaga soo tegay de wax la tuuray wey waxaa la tuuray ninkii qaata iskaleh baadina maaha xukumkeedana ma laha ukmu xukmu daalana ma qaato de waxa ninkii lahaa markuu banaanka ku tuuray waxay ka dhigan tahay inuu ka tanaasulay milkiyadeediiyo lahaanshaheedii mar hadduu iska tuuro milkiyadii ka tanaazulayna qof kastaoo qaataa iska leh ama xoola nool ha noqoto ama alab ha noqoto marka xukmu daalla ku abaqina xukmu daalla ha ku dabaqina alaabta lasoo turay ee bannaanaha iska taalle dadku ay iska soo saareen ama qofkii lahaa kasuu uga tegey alaabbu waa la socday waa la qaxayey alaabtii culayskeeduu qaar wadi waayey wadaduu iska dhigay wuu isaga tegey ninkii qaataa leh waa ninkiidii laga tanaasulay wey walluqaطatu baadidu calaa arbacati adrubin afar qaybood wey axaduhaa midkood maa yabqaa wax jiraya cala dawaami weligii fa haadaa xukmuhu taa aan soo sheegnay baa xukumkeediia waxaan isagu fasaadaynin dhar buu noqon karaa lacag buu noqon karaa galaab kaluu noqon karaa wuxuu noqon karaa xoolo nool buu noqon karaa kuwaasoo kaleeta saan soo sheegnay baa xukum ahaan loola dhaqmi wathaani nooca maalaa yabqaa waxaan jiraynin weeye oon joogiba karin ka acaami ratbi cunto qoyan wey fa huwa mukhayarun cunto qoyan weeye safar baad daba socotay jidkaad haysay jawaan baradha oo ka dhacay baad aragtay jawaankani hadduu xoolahani xoolo badan yihiin xoolo haddaad meel dhigtood xifdi tiraada jiri mee berri buu qurmi berri qurmi see la yeeli marka xoolahaas horta markay gacantaada soo gashay haddaad qaadda ammaano wey xoolaha ammaanadeed haysana xifdigoodii iyo badbaadinteedu waajib wey xil baa ku fuulay marka fa huwa mukhayarun waxaa la kala dooransiinayaa bayna aklihi inuu iska cuno tilmaamaheeda intaad garato iska isticmaal wa urmihi inaad bixiso hadhow dankeeda haddaad cid soo sheegata aragtana aada qiimaheedii siiso aw baycihi inaad iibiso wa xifdi lacagtiisa aad meel dhigto ee laguma laha alaabtii soo qaad meel bakhaara iska geli ha qurunto laguma ogola waa inaad badbaadisaa xoolahaas wathaaliu nooca saddexaadi maa yabqaa wax jirayo weeye bicilaajin haddii la daweeyo laga shaqeeyo wax shaqo u baahan haddii laga shaqeeyana fiicnaanayo wakti dheer jiri kara ka rutami weeye in la gooyo wuxuu u baahay in la hagaajiyo qaabkii timirta ruabka loola dhaqmi jiriye meelihii lagu xufidin jiro oo kale la dhigo fa lmaslaxata sida danay ku jirta buu samayn min beycihi inuu iibiyo wa xifdi amaanihi lacagtiisana uu xifdiyo kow aw tajfiifihi inuu ingejiyo oo wa xifdihi isagii markuu ingegee timir noqdo uu meel dhigo labadaa khiyaar baad leedahay su-aal baa halkaa ka imanaysa ha la ingejiye marka la yidhaahdo hadday kharash u baahato ayaa bixinaya ingejintii dad xirfadii yaqaani iyo kharash iyo ka shaqayn bay u baahatay kharashkeedii yaa bixinaya asaxiixu qofkii kharash hadday u baahato laba wej baa kuu bannaan inaad ku sadaqaysatood ku tabarucda ka shaqaynteeda waa xoolo muslino daryeel u baahane iyo inaad kharashkii ku baxay daynaad ku leedahay ay noqoto oo haddii aad u yeelatana dee kharashkii adaa isku qaba haddii ninkii lahaa yimaadana badbaadinta xoolahaaga kharashkaas ay iga baxaye isi aad tiraada labadaba ku banaan yihin culimada qaar waxay ihahdeen maya saayaan la dhihin waxaan leenahay markaad qaadaysay maxaad u qaaday haddii inaad yeelato aada u qaadayna hadafka ugu weyn wax kugu yimaada haddaad weyda qaada ay ahaydna limaslaxati nafsika aad u qaada ee wixii kharash iska bixi alqurbu bilqurbi wey haddii aad u qaaday ninkii lahaa u xifdina isagaad ku yeelan kartaa haddaadan ku sadaqaysanay xoolaha fuqahada qaarna saasay qabaan waraabicu nooca afraadi maa yaxtaaju ilaa nafaqatin waaka kal xayawaani naflaydii oo kaleeto wax nafaqa biil joogtaa u baahan wey ugu darbaani waa laba nooc xayawaanun xayawaan laa yamtanicu binafsihi isagoo isdifaaci karin fa huwa qofka mukhayarun waxaa la kala dooransiin beyna aklihi inuu cuno wa gurmi amanihi lacagtiisa inuu bixiyo neefkii ariga ah oo kale weeye inaad iska qalato qiimihiisiina aada meel dhigto tidaada iska naadi ciddii soo sheegatay qiimaheediisiisu inaad iska qalato way kuu bannaanta waxaa loo ogolaaday bay yidhaahdeen dadka baadidan helaya waxaa laga yaabaa xoolo ma wada laha nin baan ariba lahayn baanina soo qabtay meel cidlou ka soo qabtay muxuu samayn neefkan ari keligii ma daaqo keligii lama raaco keligii lama hayn karo neefka haddaba waxaa kuu banaan war neefkan meelaad ku xafidood ku haysaba malehee ayr iska qaloo ku noolow hadhowna ninkii lahaa ee soo sheegtay lacagtiisi bay kuu banaan tahay aw tarkihi inuu daayaha ha joogee wataawuci uu ku sadaqaysta bilinfaaqi calayhi inuu nafaqeeyo aw baycihi inuu gado waxifdi amanihi lacagtiisa inuu xifdiyo kanoo kale waxay yidhaahdeen waxaa nafaqada biil ku dayn ku yeela loo dhihi waayey de muddadaaba kharashka ku baxay inuu lafaha kaba bataa laga yaabaa oo tidhahdee ninkii waan ku ilaalinayee qabso intanna waan kugu leexay oo nafaqo kaba badan qiimaheedi taasina wax xikmad iyo maslaxada kuma jirto qaybta labaadi waxayawaanu weye yamtanicu binafsihi isagu isdifaaci kara waxyaabaha yaryarkaoo dhan ka adag sida geela fain wajadahu hadduu ka hela fi saxraai duur cidlaa taraka wuu iska daynayaa macahaa siqaauhaa wa xidaauhaa wey taakulu shajara wa taridu lmaa xataa yaatiyahaa rabuha ilaa uga yimaada faraha ka qaad wain wajadahu fi lxadari deegaan iyo magaalo hadduu ka helana fa huwa mukhayarun wuxuu khiyaar leeyahay bayn alashyaai alaaati saddexdii buu fiihi ugu leeyahay sababtoo magaalo markay joogta badanaa tuugadaa badan intixadaysana way badan tahay haddiiba adigu aamin aa taho xilkeeda ka bixi karto xoolihii muslimka amaadaha qaadan ama isagaa yeelanaya xifdiga badbaadi bay leeyihin intaasina luqadadii xayawaanka iyo maalka baynu kaga baxaynaa faslun fi laqiiti ilmihii aadamaha ee baadida ahaa ee la helay laqiidka sidiisaba waxaa la yidhaahdaa waa ilmo yar oo meel cidla-a ah laga helay oon aabbihii iyo abtirkiisiiyo uu yahay midna la garanaynin ilmuhu wuxuu noqon karaa ilmo banaankaba kas loo dhigayoo mara inta lagu soo duuduubay meelaha jidadka dhinacyaoodaa la dhigay allaqiitu baa la yihahdaa xukunkiisa ilmo yaroo lumay buu noqon karaayoon hadli karin oon sheegi karin aabbihii iyo hooyadii iyo waxay yihiin dagaalaa dhaca waa la kala firxadaa ilmo baadi oo ordayaad heshay magaalada maalin kasta ilmaa la naadiyaaye ilmo yar baad heshay meellana waa kuu sheegi waayey cidday dayaysana waad weyday see la yeeli ilmahaasoo kaleetaa laqiitu la yidhahdaa waa ilmo yar ama sabi lumay cid kafaalo qaadiya cid aabbihii iyo hooyadiiana aan la garanaynin baa laqiid la yidhahdaa ilmo sidaa haddaad hesho xukunkii axkaamtii ka dhalan lahayd wey wayahdama maadaama ay badan tahay waay ku haboo waxay ku fiicnaan lahaa keligii mar in muxaadaro laga qabto axkaamu laqiid ilaan maalin kasta hadda waayahan dambe ilmo mara ku duuduban baa dariiqa agtiisa lagu arkay baa hadduu meyd yahay waabun la nool weeye waxa laga hadlayo waydaa wujida haddii la helo laqiidun ilmo la tuuray biqaaricati ariiqi jidka dhinaciisaa laga helay ilmo jidka dhinaciisa yaallaa la helay fa akhduhu in la qaado wa tarbiyatuhu la tarbiyeeyo wa kafaalatuhu la kafaalo qaadoo masruufkiisa iyo biilkiisa waajibatun weeye cala alkifaayati waajib kifaayo wey halkan mualifku raxima allahu tacaala wuxuu kaga hadlay masalada koobaad ee la xiriirta ilmaha la helay sababda koowaad ilmaha la helay la xiriirtaay waa in xukunkiisu uu yahay waajib qaaditaankiisu waxayna dhaheen cumuumu qowlihi tacaala watacaawanuu cala albiri waataqwaa bay soo geli ilmahan in la badbaadiye naftiisana naftii aadamahoo dhan oo la badbaadiyey lamid tahayo waman axyaaha fakaanamaa axya nnaasa jamiican wey dadkao dhan nin nooleeyey ayuu lamid yahay laakiin hadday dadkii qaar sameeyaanna inta kale dembiga waa ka dhici hadday samayn waayaanna dembigu ka dhici maaye way dambaabi ayb marka aad qaadayso cinda alfiqhi shaafici waxaa waajib ah inaad markhaati u yeesho xataa hadduu nin khayr lagu yaqaaniyo wanaag aad tahay oo dadkao dhanba wanaag kugu yaqaanaan waxay yidhaahdeen waa waajib markhaati inaad u yeesho sababtu waxay yidhaahdeen labaa laga baqayaa marka koowaad waxaa laga baqi in la adoonsado de baaburiqina waa ka hadli doonaa baa idhi markaan maqaamkeeda gaarnee xukum sharciguu soo nasakhay ma ahane waa xukum baaqia laga yaaba zamanada iyo maakinta qaarkood inaynan suuro gelin in waa addoon la yidhaahdo laakiin zaman iyo awqaadtiima soo mari karto soo martay muslimiinta jirta lana filaya inay dib ka soo noqoto oo baaburiqigu addoon laleeyahay caadiya haddaan ilmihii la markhaati gelinin adiga waad iskaba dhiman kartaa dadkaagi iyo reerkaagii beri addoonaan leenahay weeye inay dhahaan baa dhici karta ilmaha laqiidka ee meel laga helayna asalkiisu xor wey diintiisu maxay tahay haddaan halmaamay xasuusiya dib baan uga hadli doonaa insha allahu tacaala masalada labaad ee iscilada ah waxay yidhaahdeen ilmaha nasabkiisaa lumaya haddaan markhaati loo yeelin markhaati marka loo yeelo waa la ogaanayaa ilmo la helay oon aabbihii la aqoonin oon hooyadii la aqoonin inuu yahay berrina dad hadday yimaadaan sheeganayo annagaa dhalnay leh xukum loola macaamilaa jira haddiise ilmihii reerka lagu dhexqariyo oon markhaati loo yeelino lagu sii dhexdaayo oo isagu duqaydan inay dhaleen uu moodo oo caruurtii ka yaryareedna walaalkood moodaan dad dumaroosan maxram u ahayn iyo cidaan dhaxal ka dhaxaynin iyo abtir uusan lahayn intaasoo mukhaalafo sharciga ka dhalan hadhow markuu weynaadana see loogu sheegi baa ka dhalan yaa u sheegi axkaam badan oo sharciga ka dhalanaysa oo loola macaamilayo xuquuq uu leeyahay iyo xuquuq lagu leeyahaya oo ka duwan sidii ilmihii abtirkiisa iyo nasabkiisu uu sugnaa taasi aynan u lumin waa ilmihii markhaati in loo yeelo kadibna deriskiiyo reerku wada ogaadaan isaguna maalinkuu soo caqliyaysto xogtiiyo warka dhegtiisa ay ku duusho xogta uu ka warhayo wey markuu weynaadee soddon iyo labaatan iyo dhowr gaaruun maalin sikadiisana u maqlo ummadda ka dhex maaha wixii yarida uu la soo qabsaday caadi bay ahaan ummadda dadkiisii inuu ku dhex noolaado laakiin qofku isagoo weyn luu yidhi sheerkaad ku abtirsanaysa kuma dhalina dariiq cidlaa lagaa soo helay bigtuu dha ah dadka uu ka dhex carari waxaa kaloo labaad buu yidhi walaa yuqaru laguma sugayo ilaa fii yadi amiinin nin aamina gacantii ma ahane ninkaad qaaday haddii uusan aamin ahayn ilmaha loo dayn maayo waa laga qaadi aamin hadduun ahayn waxaa weye macnaheedu qof caadil ah oo cadaalad iyo kalsoonaan iyo ammaano lagu yaqaan baa ilmihii lagu aamini karaa xoolihii baaba nin aan ahal u ahayn lagu aamini waaye aadamuhuna waa min baabi awlaa wey waxay yidhahdeen shan qolo qaarkoodna ay lix ka dhigaan baa meesha ku baxday bay yidhaahdeen aan aamin ahayn asabiyu wاlmajnuun ilmaha caruurta hadduu ilmo soo qaado qaangaarin ama nin majnuun oo waaran oo ordayo uwda ku haya dariiqa ilmo yaroo meel yaalla intuu arka uu keeno markaaba waa laga wareejin waayo ahal umaba ahaba inay walaaye iyo mas-uuliyad qaadaan waxaa labeeya alsafiihu almaxjuuru calayhi ninkii safiihayaga xajri qadaaya ku dhacay xoolahaba lagu aamini waayey inuu ku tasarufo laga mamnuucaye inuu weli iyo mas-uul ka noqdo qof bini aadama nin shilin lagu aamini waaye naf aadama laguma aamini karee isna waa laga wareejin waxaa sadexeeyay yidhaahdeen alfaasiqu nimaan xoolihii laga xajrinin laakiin faasiqa nin muqayila ilmo laguma aamini karo nin sigaariyo cabana laba midba waxba ma dhaamo nin qabqablo dagaal ana ka waran ninka faasiqa calaa kulli xaal isbaax laguma aamini karo waayo ammaanad iyo cadaalo ma laha waxaa afraadan lagu lagu aamini karin addoon laleeyahay oo isagaaba laleeyahay muxuu mas-uul ka noqon weligiin xoolo dad mas-uul ka noqdo ma aragteen isagu xukmka tasarufaadka xukmulmaali weeye ilmahana waa ilmo xor ahoo aadami ah sida saa darteed mas-uul kama noqon karo haddii laakiin xagga weligii sayidkiisii idan uu ka haysto sayidkiisay masaladu ku wareegay isagu ma hayn karo waxaa kaloo qaarkii yidhaahdeen alkaafiru baa baxay haddii ilmaha waa muslin dhahno ilmaha haddii muslin uu yahay oo xukmulislaam diintiisa la siiyo nin gaala ma hayn karo waa in laga wareejiyaa intaasoo dhan waxay soo galeen walaa yuqaru laguma sugo ilaa fii yadi amiinin nin faqiira ka waran isaga niman wuxuu siiyaba haynin ilmihii ma loo deyno ma lagu aamini qowlaani fi lmadhabi madhabka shaaficiyada waa laba qowl asaxiixu hadduu aamin iyo caadil yahay lagama qaadayo isagu inuu iska soo wareejiye maahane waqiila sheekh dee loo qeeldaya haddii la yidhaahdo waqiila waa shaaficiyadan ka hadlaynaaye waxaa laga qaadayaa tiisii woobeelow geeyalaan yahaye laba qaawan isma qaadee kan xilkiisaba ma qaadi karee tiisa hala raftee kan ha laga wareejiya yihahdeen taasina waa cidda hayn lahayd iyo walaa yuqaru ilaa fi yadi amiinin sayawij xaggee laga biilayaa ayb intaana xaggee laga biilayaa gaadhin ilmaha yarkiihi ee la soo helay ma muslim baa mise waa gaal waxay yidhahdeen xukmu daari buu raacayaa oo axkaamta ka dhalata way ikhtilaafu daarayn daaru lislaami wa daaru lkufri hadday daartu daaru islaam tahayna ilmaha muslim baa loo xukumayaa hadday daartu daaru kufrin tahayna ay gaalo yihiinna ilmaha kaafirniba ee gaal inuu yaha loo xukumayaa laakiin intabi masaladan markii baabulaqit laga hadlayo qaacidadii daarulkufri iyo daarulislaam ka ahayd sidii qaacidadu maaha baabkan waayo qawaacidda caamkaa fuqahada waa kan la yidhaahdo baab walbaba istinaaad laga soo reebuu leeyahay waxay yidhahdaan cumuuman markay asal ahaan ka hadlayaan axkaamta lagu dabaqay daartu tabacu tahay hadduu axkaamu ay aalib tahay iyadu maamushana daaru wey saa darteed halka aan joognaay hadda daaru bay noqon haddii eh, islaam lagu maamulana daaru islaamin bay noqon bay yidhaahdaan laakiin masaladan baabulaqiiq markaan joogna saas maaha waxay yidhahdeen waxa la raadinayo waa qariino iyo calaamad asalkana nusuus waxay sheegtay ilmuhu islaamnimuu ku dhashaa ciddii dooniba ha dhashe oo wuxuu nebigu yihi kullu mawludin mawludin yuuladu cala alfitrati faabawaahu yuhawidaanihi aw yurasiraanihi yumajisaanihi fadan faabawaahu la yihi markuu dhashay kadib unbuu gaaloobaa wey laakiin markuu dhashay muslimnimo iyo fitro saliimu ku dhashay faabawaahu faduna tacqiib gadaal wax ka yimid oo ilmaha lagu beeray wey xadiidka ciyaad ibni ximaarna waa kii ahaa akhlaqtu cibaadii xunafaa iyagoo saliim oo toosanoo nadiifaan abuuray fajtaalathum shayaaiinu shayaaiin baa leexisay haddaba ilmuhu asal ahaan fitra iyo islaam buu ku dhashaye calaamado yaryar baan rabnaa bay yidhahdeen calaamadihii daaru islaam waxay xukunkeeda siiyeen meeshii muslimiin ku nool yihiin oo dhan ama magaaladaba ha noqoto ama xaafadaba ha noqotee xukmulislaam baa la siin mucaasiriinta qaar ba waxay ku dareen astaamo qaraa-in baa jira hadday muslimka iyo gaaladu alwaan kala duwan leeyihiin midabka uu leeyahayna waa la fiirin hadday calaamaad iyo muuqaalka iyo kala duwan yihiin jinsi ajnaaska oo kaleeto jinsiga uu yahay si nooca uu yahay waa la fiirin waa la tixgelin muhimaddu calaamad iyo qaraain baa la raadinayaa halkaasaa diintiisa ilmihii la raacin soo galay mualifku yaa nafaqadii iyo biilkii ilmaha banaanka laga soo helay bixinaya fain wujida haddii la helo macahu maca macalaqiiti ilmihii banaanka laga soo helay maalun xoolo ku duubnaa haddii la helo anfaqa calayhi alxaakimu ninka waaliga iyo qaadiga ah kanda ka biilaya minhu maalkii maamulkaa loo keenayaa maalkiibay u haynayaan dadkii meesha dhigay mararka qaarkood inay xoole iyo maal iyo dahab iyo kula duubaan cid kaluna allah u bixiya ay dhahaan baa dhici karta saa hadday tahay xoolihiisaa laga biili maamul iyo mas-uul baana loogu geyno iyada hadba inta loo baahan yahay ka siinaya arintaa waa bitifaaqi fuqahaa fuqahada muslimiintu way isku wada raacsan yihin arrinkaas wain lam yuujad haddaan la helin macahu maciisa maalun xoolo uu kulu ku duuduubnaayoo la socday ama uu watay haddayna jirinna fa nafaqatuhu nafaqadiisa iyo biilkiisu fii beyti اlmaali beytu maali lmuslimiina baa lagu leeyahay taasi waa cala aadhari fi lmadhab qowlka raajixa weeye qolaa waxay leeyihiin baytulmaalka dadku uula siman yahay oo gaar biil uguma lehee laakiin waa looga dayman dayn lagu qoray noqonoo haddii ilaahay un weyneeyo oo waxyeesho lagu leeyahay uu iska bixiyo bay noqon laakiin waa muqaabilka adarkoo daciif weeye asalka atarkan waxaa loo daliishaday cumar radi allahu canhu wa ardaahu imaamu maalik muwaaiisa ku wariyey baa nin baa u yimid ilmo yar wada markaasuu wuxuu yihi ilmahani muxuu yahay markaasuu wuxuu yihi amiir almuminiin meel dariiqaan ka soo qaaday markaasuu yihi waxaad sheegaysa ma runtaaba adoorta kumaad ahayd nin la socdayo cumar isyaqiineen baa yihi cumar ninkaana aqaanee nin fiican weeye warkaa ka rumayso markaasuu sa haddaad tiraahda wuxuu yihi allaqiitu xurun horta ilmahan waa xor buu yihi addoon ma hogow ilmihii qaad calaynaa nafaqatuhu walaka walaauhu biilkiisiiyo nafaqadiisana annagaa bixinayna haddaan maamulkii muslimiinta nahay welihiisii iyo gargaarkiisi iyo garabsiintiisana adigaa iska leh xaggaagay soo jirtaa haddii aan baytulmaal jirinna laba xaalaa isku mida ah. baytulmaal hadduunan jirin ama uusan waxbaba haysanin baytulmaalka laftiisaa faqiira oo wax lagaga biiraaba la waayey ama waxa yaalla meelo ka culus oo ka khatarsan oo dagaal lagu jiri iyaa lagu wajahay markaasi dadka muslimiinta ah haddii la helo qof dad ku tabaruco sadaqaystana waa wanaag haddii kalena daynunbaa loo qaadiyo waa waajib dayn inay siiyaan intuu intuu ka noolaada ka weynaanaya hadhowna xoolihii iska bixi hala yidhaahdo waxaan kusoo gebagabeyneynaa baabkani ninka la yidhaahdo ilmaha laqiidkeen aabbiyi hooyo lahayn meeluu ku abtirsadana aan la aqoonin ama ilmo soo lumay oo la arkay ha noqdo ama ilmo markii horeba si sharci ah ku dhashay ha noqdo calaa kulli xaal waa ilmo aan la haynin ciddii dhashay iyo meeluu abtirkiisu gala aan la haynin ilmaha sidaasihi janaayadiisa haddii la dilo magtiisa yaa leh hadduu wax dilo oo si kama u dila caaqiladiisu wa-ayo hadduu xoolo ka dhintay dhaxli ninkaasi haddii maadaama lagu yihi fanafaqatuhu fii beyti اlmaali baytulmaalka iyo dowladda muslimiinta iska leh hadduu caaqilo yeesho khalad khaa waxu dilo baytulmaalkaa bixin hadduu xoolo ka taga dhaxalana baytulmaalka iska leh haddii la dilo oo mag laga qaadanayana hantida dowladday ka mid taho lagu dari cid gaar dhexalkiisana ma aha ma jirto halkaasay masaladu ku salaysan tahay faslun fi lwadicati cumuumka masalada dambe waxaa loo daliishaday xadiidka caaisha laa nikaaxa ilaa biwaliyin wsulطaanu waliyu man laa waliya lahu ninkaan weli lahayna sulطaanka iyo dowladda u ah faslun ay fi lwadiicati amaanaadka amaanaadka la dhiibto walwadiicatu wadiicadu ammaanatu weeye xoolaha lagu dhiibteed hayso ammaano weeye xukmulamaanaadna way qaadataa wadiicaya waxaa la yidhaahdaa xoolo qofa loo dhiibay uusan lahayn xoolo uusan lahayn oo qofka loogu dhiibay inuu ilaaliyo oo xifdiyo badbaadiyo isagoon badbaadintaa wax ku qaadanaynin hadduu xoolo ku qaadanayo badbaadinta baabul ijaara wey laakiin tabarucan inaad qofka ugu hayso xoolahana adigu aadan lahayn baa wadiica la yidhahdaa waa ammaano aada hayso wayustaxabu waxaa sunno ah qabuuluhaa inuu aqbalo liman qaama qofkii u istaagi karaya bilamaanati ammaanada fiihaa wadiicada ammaanadeediiyo xaqeedii qofka gudan kara waa sunno wanaagsan bay yidhaahdeen ilaahina subxaana wa tacaala wuxuu yidhi watacaawanuu cala albiri waataqwa wanaagga isu kaalmaysta bay ka mid tahay qof xoolihii meeluu dhigtala inaad meel u dhigto waxaweye culayska ka qaadana man nafasa can muminin kurbatan nafasa allaahu canhu kurbatan min kurabi yowmi alqiyaamati bay soo geli kurbo qofkii muslima ka fayda caawuu soo galay magaalada ama halkanu hadda joogaayoo meel buu u lugayn rabaa jidkaa in lagu baadhuu ka yaabayaa walaalo beri aan kaasoo doontee ii buu ku yidhi ama safar buu gelayaa wuxuu ku yidhi waan soo noqone jidka waan uga cabsan xoolahe walaalow yahay buu ku yidhi haddii nin walba diideysoo kurba mayo qofki man nafasa can muminin kurbatan dhe marka taasna waa u daliishadaan culimmadu aayadduna way ammaantay qur-aanku fain amina bacdukum bacdan falyuaddi ladii tumina amaanatahu ammaanadii lagu aaminay gudo sideedii u gudo ina allaha yamurukum an tuaddu lamaanaati ilaa ahliha saasaa lagaa rabaa marka ammaanadu gudashadeeni iyo qofka in laga qaada waa sunno laakiin culimada qaar ba waxay yidhaahdeen haddii ay dad badan oo qaban kara jiraan bay sunno noqotaa cid ninkii wax ka qabatoon adiga ahaynba haddaanay meesha joogin dadkii meesha socday ee uu gaari karayba adiga keliya meelaad dhigtahaya inta kale meelay wax dhigaanba ma hayaanoo nin walba oradkiisaa loogama dambeeyo waajib bay noqon markaas oo maxaa igu waajibiyey ninkan xoolihiisa inaan qaado u badbaadiyo waxay dhaheen xurmatu maali lmuslimi ka xurmati damihi ninka ixtiraamku maalkiisu mudan yahay in loo ilaaliyo sida naftiisa loo badbaadiye noqon lahay maanta naftiisoo halaag looga baqayo badbaadintiisa waajib bay noqon lahay maalkiisoo halaag looga baqayana badbaadintiisu waa waajib halkaas fuqahadeenu ku saleeyeen raxmat ullaahi calayh haddii ay cayn kugu noqoto waajib kugu noqoto ma dhihi kartaa ninyow xoolahan aniga bilaashkuugu dhigi maayo ammaaniya wadiico ka dhigi maaye kollaba haddaan ku qasbanahay adna xoolaha u baahantahay in la ilaaliya adna culays ifuulayo maxaad isiin ma dhihi kartaa nacamhaa baabulijaara waad u bedeli kartaa isna ma diidi karo xoolaha in loo badbaadiye uu rabo waa nin ijaar iska bixin kara adigana xoolihii iyo dadaalkii iyo rafaadkii isagu uu kari lahaa dusha u rido juhdigaagii bilaash ku bixi laguu qasbi maayo baabulijaara waad u gedin kartaa iyadana marka saa darteed hadday kugu caynowdaba baabulijaara isaga bedel haddaadan tatawucayn oo tabarucaynin walaa yadmanu madan dhabo ilaa bitacadi ku xadgudbo maahane waa qaacidadii ammaanaadka masaladana waa ijmaac inuu caqdiga wadicadu ammaano yahay iyo ammaano qofkaan ku tacadiineen xadgudbin inuusan dan dhabaynin hadday fasaado ama ay dhibaato ku timaado meel baad dhigtay lacagtaadii baad ku dartay waa loo soo dhacay qalaf baa laga siiyey laguma laha dandhow laakiin waa meeshii iyadoo kale aad ku xirsiisan jirta inaad geyso tacadigu labuu noqon karaa marka midi halkanuu ku ishaarayaayo haddii adigu aad dayacda mas-uuliyaddii ama fal adi aad samaysay ay waxu noqdaan xoolihii wax laguu leehay nooca labaad ee tacadigihii waatuu ku gebagabayn doono intii lagu yimaado isii lagu yidhaahdo haddaad sii weydo goormay ammaano tahay marka waxay ammaano tahay intaad caynteedii hayso iyadii intaad haysay ammaano tahay haddaad ku tasarufto lacag buu kuu dhiibtay alaabbaad isaga gadato markuu ku yimaado aada sii hadda isaga danaysaa tii baabu baabulqardi wadayni bay gashay waa fii dimatika xoolaha oo dhan hadday khasaaraan dandhow baa lagugu leeh haddii alaab intaad ku soo gadato dukaankii kaa gubta ama lagaa dhaco lacagti waa lagu leeh mar haddaad ku tasarufto tasarufku waa xaaraan biduuni idnin haddaad ku tasarufto waadna dambaabi xooluhuna dayn lagugu leeyahay bay isu bedeli ammaano maaha iyagii intaad haysay meel yaallaan bay ammaano yihiin hadduu kuu idna inaad ku tasaruftana baabulwadiicaba way ka bixioo baabulqardi nin wax ku deybiyey buu noqon xoolihii haddaba saas darteed ammaanaadka lagu dhiibay sida curfigu hadda bunuugtu yahay oo kaleeto bankiga lacagaha akownkooda lagu riday bankigii aad ku ridatay iyo baranjigii iyo faracii aad ku ridatay waa la dhacay oo lacagtaadi waa la dhacay ma dhihi karaan sababtoo markay saa u gashaba wayna kuu qoreen wayna ku tasarufayaanoo lacagtooda ay ku dari day wey wax kastoo la dhaca xoolahaaga waad ku leedahay ammaanadaha sababtoo way isticmaaleen dayn bay isu bedeshay daynna ninkii lahaa lagamana xado mana khasaaro aduu dimadaada ku wax cayn aba ma lahayn qadiyada asbaabulamaanaat ha ku darina xaajooyin badan oo laisku qabsaday baa masalada naga soo gale wa qowlu lmuudaci ninkii wadaacada loo dhiibay ama culimmada qaarkood kutuqaarkood alwadiic ay maqbuulun waa la aqbalayaa fii raddihaa celinteeda cala almuudici ninkii u dhiibtay uu ku celiyey haddii maalinkii dambe labadii nin qoorta isla galaan lacagtaydii isi iyo sokaan ku siiyey ma aha ay noqoto haddaan soonigii ku siiyey lacagtaadii maaha wari maadan siinin war alaabtaadii waan ku siiyey wari maadan siinin hadday maxkamada isla yimaadaan yaa warkiisa la qaadan qaacidadan waxay yidhahdaan masaladan waxay soo gashaa oo masaailkay u yaqaanaan tacaarud اasli wاaahir asalku waxay ahayd alyaqiinu laa yazuulu bishak xoolaha adaa lagugu ogaa sow maaha ninkan inaad siisay cadaynkan muddaci baa tahay albayinatu cala lmuddaci baa lagaa rabaa asalku saasay ahayd daahirkuse waa ka duwan yahayoo ninkani markii horeba aaminna waa ahaa xoolahana waa lagu aaminay ixsaan iyo tabaruc buuna ugu samaynayey ma jiraan wax kalifa inuu xoolihii hadda musuq maasuq iyo tuugo u bedelo ninkana laguma yaqaan isaguna abaal u gelayo ixsaan u samaynayey saas darteed bay shaaficiyadu daahirkay hormariyeen walidaalika abuayib abari waxaa laga soo guuriyaa inuu yihi ninka warkiisa waa la rumayn lahaa hadduu yihaahdo wixii waa dhinteen ama dukaankii tuuga usoo dhacdayo taydii iyo mid kaleba way qaadiyo mid kaleba way qaateen haddii la yidhaahdo ama gaarigii isagoo garaashka ama guriga ku jira baa xalay tuugo timidoo xoog furi intay iga qaateen ama dhaxdii igu joojiyeen oo xoog furaha ku qaateen bay gaarigii xoogeen hadduu yidhaahdo waan laga rumaysan lahaa waan kuu soo celiyey baaba ka sahlanba tanna waa in laga rumaystaa buu leeyahy ninkan saaxibulmuhadab mashaaqi shiraazina waxaa laga soo guuriyaa inuu yidhi ninkani cayntani manfacadeeda buu cayntiibuu manfacada qofka danta ninka maaligu ugu hayay waan kuu soo celiyey dantaadii hadduu yidhaahdo ninka warkiisa waa in la rumaystaa